amaa bacd waxaan kusoo jirnay kitaabkii sharxu qatri nadaa waxaan ku dhex jirnay macaarifta kanshanaadaan soo gaarnay huma dul adaati huma yelil mawsuula mawsuulka waxaa la xidhiira dul adaati aalada midka u saaxiibkaa wa hiya aalada wax macrifaydaana al weeye cinda sib cinda alkhaliili khaliil ibnu axmed agtiisa iyo wa siiba weyhi siiba agtiisa la laamu laamta maaha waxdaa keligeed xaalay tahay qulnaa saasaan leenahay khilaafan mukhaalifiina xaalaan nahay kuwii khilaafaya lilakfashi akfash uma uma dul adaati uma yelilmawsuula mawsuulka waxaa la xiriira fii rudbati lmacrifa macrifada rudbadeeda iyo darajadeeda waxaa kula xiriira dul adaati midka eeladda u saaxiibka ah tartiib weeye macaaribtu lixay ahaayeen damiira u macrifo badnaa waxaa ku xigay calamkii waxaa ku xigay ismu ishaaro waxaa ku xigay mawsuul waxaa ku xiga dul adaata sidaasay u kala macrifo badan yihiin uma yeli mawsuula mawsuulkii waxaa la xiriira fii rudbati macrifatina kula xiriira dul adaati isimka aalada u saaxiibkaa tanaa tacbiirkaana ka fiican in la yidhaha almucarafu bial iyo almucarafu bilalifi wallaami iyo almucarafu almucarafu bila kulli waxaa ka fiican dul adaati maxaa yeele dul adaati waxaa soo galaa qowlka dhahaa asha keligeeda laanta keligeeda wax macrifayda waa soo gelaa oo waa ku rumooba qowlkaas ilaa waa adaatu tacriifee qowlka dhahaa hamsada keligeeda wax macrifeed waa ku rumooba qowlka dhahaa labadooda isla jiraa wax macrifeeyen waa ku rumooba luqada reer ximyar oo al am u bedelayda waa ku rumooba kulli waa ku rumooba marka adaatu tacriifa ugu fiican waa tacbiirka ugu fiican waa tacriifka waxa weyan tacbiirka ugu fiican weeye marka adaatu tacriif yay tahay marka afar qowlaa ku jirtee labuu matniga noogu sheegay wa hiya adaatu tacriifkii al weeye cinda alkhaliili khaliil ibnu axmed agtiisa al weeye wuxuu leeyahay adaatu tacriif al oo iswadato weye hamsaduna weliba waa hamsatulqadci wa sibaweyhi wa cinda sibaweyhi sibaweyhi agtiisa sibaweyhina wuxuu leeyahay al oo iswadataa waa waa adaatu tacriif laakiin kaliya wuxuu ku khilaafsan yahay hamsadu waa zaa-idu cindahu ah, waa zaa-ido oo wuxuu leeyahay hamsadan waa zaa-ido waxaa loo keenay in laantan lagu bilowdo laakiin waxaad dhici kartaa inaad tiraahdo waa zaa-ido iyo waa adaatu tacriif say isku keeneen waxaa lagu leeyahay way dhici kartaahoo hadda waxa la leeyahay istafcala waxay faa-iideydaa wax la ihahdaa dalab oo istakfar haddaa tiri macnaheed waa maxay dembi dhaafu dalbay wey ah. marka istafcala dalabay faa-iideydaa waxaana la ogsoon yahay hamsada iyo siinta iyo ta-u saddexdu waa ziyaado ah. istafcala saddexdu waa ziyaado wa maca dalika dalabka waxaa faa-ideeyaen waa ka mid yihin marka diidi isdiidi maydo hamsadu waa zaa iyo waxa macrifada faa'ideynay ka mid ta ma isdiidayno ma isdiidayn marka khaliil iyo iyo sibawey waxay isku khilaafsan yihiin hamsada khaliil wuxuu leeya waa asliya oo hamsatulqadciyayba ahayd sida am oo kale ee likarati isticmaaliha isticmaalkeedii inta batay ayaa waxa weyn la iska riday cinda alwasli isticmaalkeediyaa batay sibaweyhina wuxuu leeya waa zaa'ida laakiin labadood waxay ka mid yihiin adaatu tacriif waa al oo iswadata al oo iswadata wey la laamu laamta ma ahan waxdaa keligeed xaalo ay tahay laamta keligeed ma ahan qulnaa saasaan leenahay khilaafan mukhaalifina xalan ay kuwii khilaafa lilakfash akfasha asagu wuxuu qabaa adaatu taxriif waa laamtu keligeed marka waa ku khilaafaynaa labadaas madhab uu sheegay wa takuunu hiya ashi lilcahdi litacriifi alcahdi cahdigii la macrifayntiisay u sugnaatay laba mudaafa ka xadfana loo soo qadaraa wa takuunu ashi lilcahdi litacriifi dilcahdi cahdiga midka u saaxiibkaa la macrifayntiisay usugnaatay wa hmm. takuunu waxay usugnaatay hiya ashii lilcahdi litacriifi dilcahdi cahdiga midka u saaxiibkaa la macrifayntiisa sajaacigaa kuu tusa laba mudaafaa ka xadfan laba mudaafaa ka xadfan shayga oo ogaalka u saaxiibkaa la macrifayntiisa oo ashiyaa laba u qaybsato alcahdiya iyo aljinsiyya labaday u marka cahdiguna saddexu uqaybsamaa waa sidii mutamimada lagu yiqiin saddexu uqaybsamaa oo cahdi oo dikri ah shaygan waa la ogya waxaana lagu ogaada horaa loo soo sheegay mihaalkii wadalika mihaalkii naxwi qowlihi wa ilaahay qowlkiisa oo kale tacala ilaa waa sareeyaa ilaa uu yidhi fii zujaajatin qaruurad ama dhalo azujaajatu qaruuradii ama dhaladii dhe hmm. marka fiiri hadda azujaajatu zujaajadan waa machuuda shay la yaqaan wey mid la yaqaan wey dhaladan see lagu bartay ee waa la soo sheegay fii zujaajatina lasoo yiri sheegidaasaa lagu soo bartay marka azujaajadan dame waa shay oo la yaqaan waxaana lagu barto maxuud uu ku noqday horaa loo soo sheegay horaa loo soo sheegay wa jaa-a waxaa yimid alqaadi qaadigii tana waxay tahay mukhaadabka aada la hadlayda iyo adiga aad waxaad isla ogeydeen qaadi gaara qaadi gaarahaad isla ogeydeen markaasaad waxaad leedahay markuu yimid qaadi gaaraha la sugaayo la yaqaano hebel la yidhahdo markaasaad leedahay jaa qaadi qaadigii waaye hadda qaadigaanu waa shay maxduudoo la yaqaan waxaana lagu ogaaday dihniga horaa labadiinaba maskaxda ugu haydeen qaadigan maskaxdaad ku wada haydeen labadiinuba marka dihniyaa lagu ogaaday wuxuu ka tegey waa maxe kii oo ahaa xuduuriga alyawma akmaltu lakum alyawma maanta hadaan la joogo aada leedahay alyawma maanta aada leedahay alyawma markaa tira qof walba waa fahma muxuu ku fahmay waa lixuduuri hadda maalinku waaba jooga waa naga dhex taagan waa naga dhex taagan marka saddexdaas u qaybsamaa cahdigu cahdi waxaa loola jeeda shay maxhuudoo la yaqaan ogaalka shaygan la og yahay maxuudka uu yahayna saddexay ku sugnaan kartaa horaa loo soo sheegay horaan iskula ogayn oo dihniga iyo maskaxdu nooga jiraa waaba taagan yaho waa xaadir waa saddex waaba xaadir ow liljinsi ow takunu ashi waxay u sugnaanee liljinsi litacriifi ljinsi jinsiga la macrifayntiisa jinsi in la macrifeeyo asha jinsiyadaana saddexay u qaybsamay iyaduna saddex ay u qaybsamaydaa litacriifi alxaqiiqa listiqraaqi alafraadi iljinsi listiqraaqi sifaati afraadi ljinsi saddexday uqaybsamayda sida mutamimada lagu yaqiini waayo ow liljinsi ow takuunu ashi waxay u sugnaanaydaa liljinsi litacriif ljinsi jinsiga la macrifayntiisa wadalika mihaalkii ka ahlaka naasa dadka waxaa halaagay addinaaru dahab iyo wadirhamu lacag wa jacalnaa waxaan abuurnay waa bimacnaa khalaqa wa jacalnaa waxaan abuurnay min almaai min xaqiiqati lmaa biyo xaggood kulla shay-in shay dhammaantiis shaygaasoo xayin oo nool ow listiqraaqi afraadihi afraadiljinsi jinsiga afraaddiisa afraaddaas lamaashaynteeday ashu u sugnaato wadaalika mihaalkii naxwi qowlihi tacaala waa ilaahay qowlkiisa oo kale ilaa uu yidhi wa khuliqa alinsaanu insaankii waa la abuuray dhammaantiis fardi kasta oo insaanka ka midaha la abuuray daciifan xaal uu yahay mid taag daran oon xumaanta iska celi karin waa daciif loolama jeedo xoogga xagga jirka lagama hadlaayo laa yatamaalaku can shahwatii waa kan ku yidhi sajaail waa daciifo rabitaanka nafta kama celi karo laa yatamaalaku isma milki karo isma celi karo can shahwati rabitaankiisa shahwadu waa rabitaanka nafta rabitaankeeda daan allah ugu kaalmayn ah. wlmacsuumu man casamahu llah waxaa ilaashan waa qof alla ilaaliyey ee qofka asagu awoodu leeyahay xumaanta iskaga celima laa yatamaalaku ma ismilki karo isma hana karo ah. mana carabku been uga dhaca manaa naftu waxa weeyaan waxay ugu sheekeena waxaan sax ahayn marka rabitaankay iskama hana karo iskama celi karo waa daciif ow sifaatihi ow listiqraaqi sifaatihi jinsiga sifaadiisa lamaashayntiisa naxwu zaydun zayd ar rajulu in kaamila wey asha jinsiyadaa saddexay u qaybsantaa ko litacriifi ljinsi jinsiga xaqiiqadiisa in la macrifeeyo ay litacriifi اlxaqiiqa laba mihaal kuugu mithaaliyey wadaalika mithaalkii ka ahlaka naasa dadka waxaa halaagay addinaaru wadirhamu addinaaru wadirhamu yaa laga rabaa addinaaru iyo wadirhamu labadaasaa laga rabaa labadaas ayaa laga rabaa addinaaru wadirhamu labadaasaa laga rabaa asha ku jirta hadda loolama jeedo dahab dhammaantiis iyo lacag dhammaanteed waa halaag loolama jeedo dadaysan halaag ahayn oo darajaad saro jannada ku gaara markay helaan daab iyo iyo lacag fiiri nabiga sala allahu alay wasalam waxay u yimaadeen fuqaraa lmuhaajiriin markaasay yidhaahdeen dahaba ahlu duhuur dhahaba ahlu duhuur dadkii hantida lahaa waxay la tageen bidarajaat alculaa darajaadkii sarreeyo jannada kuwaasaa la tegay mana la gaaraayo kaasuu nabiguna say ku dhaca say ula tageen waxay yidhaahdeen yusalluuna kamaa nusalli wa yasuumuuna kamaa nasuum wa yatasaddaquuna bifuduuli amwaalihi salaad waajib iyo sunataan samaynay nala samaynaya soon macnaha cibaadada badaniga oo jirka qofku ka sameeyo taan samaynay nala samaynaya waajib iyo sunno waxaa u dheeraada cibaadada maaliga annagu ma awoodno waxaan sadaqaysano ma haysanno ayaguna sadaqaysanaya markaasaa nabigu yihi miyaanan idiin sheegayn dadki idinka hormaray waxaad uga daba tagtaan cid idinka damaydan isan idinka daba imaan karin qof ina la mid noqon karaan uusan jirin qof waxaad samaydaan sameeya maahan rasuulka allow noo sheeg waa middaas midaan soo raadinay hasuu yidhi subxaan allahi ilaahda soddon iyo saddex goor salaadda markaad ka baxdaan alxamdu lilaahina ilaahda soddon iyo saddex goor allahu akbarna soddon iyo saddex goor ilaahda waa yidhahdeen say kuwahan saxaabada hantilayaalka maahan cabdudiinaa kuwa adduunyada iska eryada maaha haduu soo shaqay markuu yimaado wuxuu le qur-aan xaa soo degay xaasa nabigu sheegay xadiid ha waa weydiina kuwaanu xaasidin maan mau sheegaya ha markaasaa la yidhi maanta de waxaa la sheegay nabigu meed ogta ha markaas ayaguna bilaabeen subxaan allah lacagtiinaa bixinaayo markaasay ku laabteen rasuulka allo walaalaheen waa maqleen ay yidhi intii oo kale sameeyeen maalkiina waa u dheer nabig wuxuu yidhi dalika fadlu llahi yuuti man yashaa saas cidna kama qaban karto waa fadl ilaahay ilaahaa siiyey ciduu doonuna siiya soo ma jeedi saas darteeda casharatu mubashiriina biljanna agarkooda waa aqniye sooma hantiilayaala wad aha marka dinaar oo dhan wax ma halaago dadka gobola dirham iyo dinaar markay helaan darajaat ulculaa ay ku shaqaysanayaan oo jannada ah laakiin xaa loola jeedaa macnaha waa adduunyadu waa halaagtaa sababul halaag wey hadda lacag oo dhan loolama jeedo meel alla meeshii lacagu taal halaag ma wada aho ee xaqiiqada adduunyo oo xaqiiqada adduunyo ilaa addunya waxa ugu qiimada waa lacag iyo dahab xaqiiqadoodaas wey waxa wahalaaga waana saas wey ah, maa di'baani jaa'icaani ursilaa calaa hanamin biafsadalahaa min xirsi lmari cala almaali washar soo ma jeedi laba uudatoog la gaajeeyo ari lagu sii daayey say u baabi'iyaan kama darna sida lacag ree maal raadin iyo madaxnimo raadin ay wax u baabi'iyaan ay qofka diintiisa u baabi'iyaan maal iyo madaxnimo raadi siday qofka diintiisa u baabi'iyaan labadaas uubato siday ariga u baabi'inayan kama yar kama yar marka asalka adduunya dalabka maal raadintu waa waxa qofka diintiisa halaaga taasaa laga hadlo ee laga hadli maa lacagu meelay taalba waa halaag laga hadli maa ah, laga hadli maa ahlaka naasa dad waxaa halaagay addinaaru dahab iyo wadirhamu lacag macnaha xaqiiqada jinsigooda halaaga loola jeedaa Ah, adduunya dad maal raadina dad halaagtay intaasaa loola jeeda oo diintooda halaagtay saasaa loola jeeda ee mid walba oo dirhamoo meel yaalla inuu halaag yahay loolama jeedo midaa haysto oo jannaba ku kasbadaba iyo darajaadka sare wa jacalnaa waxaan abuurnay min almaai min xaqiiqati lmaa biyo xaqiiqadood kulla shay shay dhammaantii shaygoo xayi noo shay kasta oo xayi ah biyo xaqiiqadooda laga abuura minalmaai marka laleeyahay loolama jeedo biyo kasto adduunka yaalla ah, shay nool laga abuuro biyo kasta kuwa balliga ku jira kuwa webiga ku jira shay noola laga abuuro loolama jeedo ee waxaa loola jeedaa un xaqiiqatulmaa biyo un laga abuuro maahan biyo dhan maaha biyo walba kuwa badanoo biyahan waxba laga abuurinaa jira ah, fardi kastoo ma kamida maaha in wax laga abuuray ee waxaa loola jeedaa fardi kastoo xayi ah un biyo un laga abuuray xaqiiqatulmaa aan laga abuuray ee biyo walba a ah, mid xaya laga abuuray maaha hmm, biyo walba mid xaya lagama abuuray taasu waa ashi oo u sugnaatay litacriif almaahiya o litacriif alxaqiiqa maahiya iyo xaqiiqa waa isku mid waa isku mid xaqiiqada shayga unbay qiixi ow listiqraaqi afraadihi ow takunu ashi waxay u sugnaaneen litacriifi waxaa rabtaa listiqraaqi afraadihi afraadi iljinsi jinsiga afraadiisa afraaddaas la maashayntooda ashi waxay u sugnaaneen listiqraaqi afraadihi afraadiljinsi jinsiga afraaddiisa afraaddaas la maashaynteeda afraadda fardi kastay ku dhece hal fardi ka fakama jinsigaas afraaddiisao dhan mid mid ay ugu rumoobeen wadalika mihaalkiina naxwu qowli waa ilaahay qowlkiisaoo kale tacaala ilaa waa sareeyaahe ilaa uu yidhi wa khuliqa alinsaanu insaankii waa la abuuray daciifan xaal uu yahay kii taag daran fiiri al insaanu asha ku jirta wey al insaanu asha ku jirtaa waxay ku dhace afraadda insaan hal xaqiiqatu insaanka maaha kaliya ee fardi kasta oo insaanka ka mid a ah, isagoo daciifaa la abuuray laa yatamaalak can shahwati fardi keliya oo isagule anuu qawiyaan iska ahay oo min xayu nafs xagga aniga nafsad ahaanan qawi u ah oo xumaan iyo damacimaba galo maya wlmacsuumu man casamahu llah qofka macsuumka xataa nabiyada macsuum maxay ku noqdeen allah ilaahiyey maahan bidaatihim ayagu inay u samaysnaayeen allah ilaaliyey oo ka dhigay macsuumiintan soo ma jeed marka insaan waa daciif aw sifaati listiqraaqi sifaatiljinsi jinsiga sifaadiisa lamaashayntiisay usugnaatay aw sifaatihi ow listiqraaqi sifaatihi jinsiga sifaadiisa sifaadaas in la maashay sifaadii o dhan ay ku dhece hal sifa ka tegi me ee afraad mada ku dhacay naxwu zaydun zayd arajul waa nin kaamila arajul asha ku jirtaa adduunka waxa rajul jooga ku wada dhici me afraad mada ku dhacayda waxay ku dhacee sifaada ra ku kala tegsanyihi Ah, ee geesnimada ee deeqsinimada ee runta ah ee daacadda ah ee cilmiga ah ee caqliga ah ee ta'aniga iyo kaatiimaha kaatimaha sifaada qaaliga ahay rijaashu ku kala tegsan yihiin ayuu isla leeyahay wa ah, waa caaqil waa caalim waa waric dhowrsan waa shujaac geesi ah waa saki deeqsi ah waa mid muta'ani iyo hokaatiimo badan sifaadii o dhan a iskugu timid waa ilahay qofka waa iskugu keeni kara mufti sifaadde wuxuusan alla awoodin lama arko waxa caalamka sifa yaalo hal qof iskugu keeni kara wuu awoodaa wax ku diidaay male marka arajulu hadda sifaaday ku dhici ee ku dhic jinsi walba afraadiisa ku dhici maydo sharax annawcu nawci nawcii alkhaamisu shaneeyey nawcu min anwaacilmacaarifi kamid ah dul adaati waa midka aalada u saaxiibkaa ah wadalika mihaalkii naxwulfarasi alfarasi oo kale weeye iyo wlgulaami waa naxwulgulaami waay fiir hadde faras waa waa duladaadihi duladaatihi wey duladaadkii wey duudu waxay ku dhece alfaras adaadkiina waa maxay al wlgulaami gulaam waa maxay duladaad asha ku jirtana waa adaatu taxriifkii duladaati wey wاlmashhuuru wاlqowlu qowlka qowlka almashhuuru la caanbixiyey bayna naxwiyiina naxwoley dhexdoodna laga caanbixiyey ana almucarifa midka wax macrifeeyaa al weeye cinda alkhaliili khaliil agtiisuu ku ahaado walaamu laamta weeye waxdaa keligeed xaalo ay tahay cinda sibaweyhi sibaweyhi agtiisa meeshaan bal fiiri matniga xuu soo yiri ibnu hishaam isagaa iskale matnige wuxuu yidhi uma duladaati wahiya al cinda alkhaliili wasiib wey wey waa al la laamu laamta ma ahan waxdaa keligeed khilaafan liakfash uu soo yidhi halkaanna qowlkii u lahaa akfashaa qabuu siib wey u tiirina fiiri matniga shar waa iskhilaafsan yihin shakilaan wuu ku yidhi walmashhuuru qowlka la caanbixiyey bayna naxwiyiina naxwoodaha dhexdooda laga caanbixiyey ana almucarifa midka wax macrifeeyaa al al weeye cinda alkhaliili khaliil agtiisay alkata al ag khaliil agtiisa al weeye al oo iswadataa wax macrifayda walaamu wa ana almucarifa midka wax macrifeeya allaamu waa laamta waxdaa keligeed xaalay tahay cinda sib wehi ka tahay laamtoo kaliyuhu qaba fiiri hadalkaan maxamed muxidiin cabdilxamiid fiiri isaga kaa daweeye wuxuu yidhi haadaa warkan aladii warka dakarahu uu sheegay ashaarixu ah, shaarixu hunaa halkan shaarixu waa ibnu hishaam daftirkiisa warka uu halkan ku sheegay hayru maa kii qayrkiis weeye dakara uu kusoo sheegay fi lmatni warkii uu matni noogu soo sheegay waraan ahayn wey warkaan wamaa warka dakarahu uu sheegay hunaa halkan huwalmacruufu waa midka la yaqaan cinda nuxaati can siiba weyh siiba warka laga yaqaana waa warkan uu sharxa ku sheegay oo laamtoo kaliya inuu qabo waa kaasa warka laga yaqaan walidaa saas daraaddeeda udura waxaa loo dhibaato geliyay alcalaamatu sajaaci an yaktuba inuu ku qoro calaa cibaarati lmatni matniga cibaaradiisii ma hadal nasu xuruuftiisu ay tahay sidaan ay fi axadi qowlayhi uu yidhi matniga fiiriya markuu sajaacigu uu qabana ha matniga markuu qabana fiiri markuu yidhi wehiya al cindaalkhaliili wasiiba weyhi uu yidhi ay fi axadi qowlayhi labada qowle siiba weyhi mid kamid ahaa alo iswadabta adaatu tacriif labada qowl midkeed markaasuu yidhi sajaacigu wa qowluhu alaakharu qowlka kale siiba weeyihii inahaa adaatu tacriif allaam weeye waxdaa keligeed xaalay tahay wahuwa almashhuuru bayna anuxaati waa qowlka caanka nuxaadda dhexdooda aan siiba wey marka markii matniga uu sharxay uu sajaacigu uu xaashiyeynayey wuxuu waa qabtay si uu isku waafajiyo labada qowl ilaa matnigi iyo sharxi wa iskhilaafeen markaasuu ku leeyahay war hab u qaadanin isbaraanbarid ibnu hishaam inuu warkiisa ku jiro laba qowle siiba weyhileeyihi qowl wuxuu leeyahay al oo iswadata ayaa adaatu taxriif qowlkaas wuxuu waafaqsan yahay shiiqiisi khaliil qowlka kalena wuxuu leeyahay laam keligeeda adaatu taxriifa qowlkaasuna waa khilaafsan yahay waana qowlka mashhuurka matniga markuu joogay wuxuu kuu sheegay ibnu hishaam qowlka shiikiisa uu ku waafaqay siiba wey sharax markuu joogayna qowlka mashhuurka kuu sheegay warkaas waa warka sajaaci maaha waraan anu kuu sharxaayo ee warka anu sawaabka anu arkaa waa warkaanu maxamedin abd maxamed udiin cabdilxamiid uu kuu sheegaayo dhegeyso warka sawaabkaan waa kane wuu ku yidhi wa huwa lmashhuuru cinda eh, nuxaati cansiiba wey wa aquulu waxaan kuleeyahay yui dhegeysa marka maxamed xudiin cabdilxamiida cudurkan kaa daweynaayee wa aquulu waxaan kuleeyahay yui fabnu hishaam ibnu hishaam qad sanafa waa alifay almatna matniga kitaabka matnigiisuu alifay muctamidan xaala u cuskanaa calaa maa warkii naqalahu uu soo raray ibnu maalik can siibaweyhi uu ka soo raray ina maalig wuxuu qabaa siibaweyhi iyo shiiqiisu iskuma khilaafsan masalada labaduba isku qowlay ka qaban oo ah al oo iswadata adaatu taxriif waxaa soo raray oo siibaweyhi warkaas ka sheegay ina maalig ina maaliga ka sheegay warkaasu ictimaaday marka ibnu hisham illa waa ka dambeeya ina maalige warkaasu ictimaaday markaasuu labadoodu waxay wada qabaan al waxaa sidaas khilaafay aqfash oo laanta kaliya qabo marka hore wuxuu ictimaadaa naqliga ina maalig waa markuu matniga joogo ko oo min annahu siiba weeyi muwaafiqun inuu waafaqsan yahay ah lilkhaliili uma badaa lahu waxa u muuqday waagi dambe ila matnigu mudduu ooli jiray ummaddu ku intifaacday waadan buu sharaxa gacanta u qaada hadda qofkuna intuu nool yahay culumadahu cilmiga u siyaada sooma ha masaladii si kale ugu soo baxday haddana naqli kalaa soo baxay oo culummo kale si way ka soo rarayaan oo caamba ah oo aan mid iyo laba soo harin qowlkaasu arkay kadib ibnu hishaam uma badaa waxaa u muuqday lahu libni hishaam an yukhaalifa inuu khilaafo daalika naqligii hore oo ina maarg soo haray inuu khilaafo saasa usoo muuqatay muxuu khilaafaa ictimaadan liajli ictimaadin cuskasho uu cuskanaa daraaddeed cala almashhuuri qowlka la caanbixiyey bayna nuxaati cansiibi weyhna laga caanbixiyey ah, oo ah laantoo kaliyuhu qabaa ah, qowlkaasuu kadibna sharxa uu kuu mara haddaba marka sajaacigu muxuu ka dhigay laba qowl inuu siiba weyhi qabo laakiin xaqiiqadu ma ahan waxaa laisku khilaafsanya si wey xuuqadaaba laisku haystaaba kitaabkiisi yaa yaalla maogtahay culimmada gobol waa akrayn markay fiiriyeen waxay leeyihiin alla ileh warkaan waxaa ka muuqata inuu qabo laamto kaliya gobol kala akrinaya markaas le may waxaa ka muuqata al is wata inuu qabo ha naqliga si weyn wax laga soo naqlayaa laisku khilaafay ninaa kitaabkiisa akrina alkitaab la yidhaahdo ama meelo kaloo laga soo naqliya markaasuu le si weyhi wuxuu qabaa laamto kaliya mid kalaa wuxuu ka soo naqlina maya al uu qaba oo iswaafo idan khilaafku waa naqliga ee laba qowloo haabita lagama hayo xuu ah, qabaa haaq la soo naqlinta la isku khilaafo so uma jeedin marka waxaa kuu dawey maxamed xudin cabdilxamiid wuxuu ku yidhi falaysa lisiibaweyhi uma sugnaanin ra'yaani laba ra'yi kamaa tuuhimu siday moodsiinaydo cibaaratu sajaa-i moodsiimayda waaba sariixay ku tahay ah, ee xoogaa astura ah, siday cibaaradu moodsiinayda moodsiinbayna sarxay ku tahay laba ra'yi ma qabo siba wey walaakini naqlu soo raridda mukhtalafun waa mid laysku khilaafay canhu si wey xaggiisa naqliga laga soo naqlinaya laysku khilaafay wa wajhu hada likhtilaafi qaabka layskugu khilaafay ikhtilaafulculamaai waa culammada iskhilaafkooda fil macnaa macnihiay isku khilaafeen alladii macnaha yufahmu laga fahma min kalaami si wey hadalkiisa fiiri siba wey hadalkiisiiya fiirina marka la akriyo ah culummada iskhilaafle sheikh wuxuu leeyahay waa akriyayo al oo iswadato u wada hadalka aad u adag sida muuqata ah, mid kale inta akriyo hadde waxa akra waa ogo waa ina maalig oo kale ah, markaasuu leeyahay maya cibaaradan cibaaradan waxaa ka muuqata kale inuu qabo ikhyaartiya saas dhehe haad umalayna annagoo kale annagoo kale carabba ka fahmi mayn hmm, waa kaasa marka fa huwa iskhilaafkaanu ikhtilaafu fahmin weeye la khtilaafu madhabin maahan madhabkiisao iskhilaafsanoo laba madhab uu leeyahay ee fahamka culummada iskhilaafsan dawadiisi waa kaas warka walmashhuuru qowlka la caanbixiyey bayn anaxwiyiina naxwoley dhexdooda laga caanbixiyey ana almucarifa shayga wax maxrifayna al cinda alkhaliil khaliil agtiisay alta al weeye talo halkaa lagu taclujiyey cindadan waa malaha meelaha ugu adag wuxuu dhihi jiray shiiku meelaha saasoo oo kalea al weeye haddii la yidhi weeyadan soomaaliga waxay u dhigantaa kaa-inunay udhigantaa soomaali kaynuunada macnaha la fahmaayo lagu taclub jira dhihi jira kaynuunada macnaha khabarku mogtahay saas weeyaad leedahay mogtahay weeyadaasa kaynuuna laga fahma kaynuunada lagu tacalujina halkaas iskaga dhig adu halkaasa lagu dhejina soo ma jeeda hadda fiiri halkaan dhowr meelood kitaabka ay nagu soo mareen meelo badan oo soo marnay lakin saas uma anaan cadday walmashhuuru qowlka la caanbixiyey bayna naxwiyiina naxwale dhexdooda laga caanbixiyey ana almucarifa midka wax macrifayna al weeye cinda khaliilay ku tahay oy al ku tahay weeyahaas kaynuunada laga fahmaa kaynuunadaas ku tacliijiy halkaas iskaga dheji adugu saas dii taasoo kaleeto ay kula cuslaatana mid waxaad iska heli kartaa fudud oo cinda khaliil xaala ay ashu ahaataad leedaha ka xaalayna ila waxa weyn haddee waa calam wey ashu ah, ashu waa calam marka aada wax looga xaalayn karaa cinda alkhaliil xaalay ashu ahaata saasaad leedahay amase mucarifkaad ka xaalaynee mucarifkaasu xaalu ahaaday ah, mucarifku xaalu ahaaday cinda alkhaliil khaliil agtiisa xaalu ahaaday khaliil agtiisa mucarif waxaa ka ah marka markaasoo kaleeto wax la yaqaano la taaba karo farta saari karaad ah markan uu ku tacalluqo cinda alkhaliili xaalu ahaaday mucarif ah, mucarifka khaliil agtiisa waa al eh, marka kaas xoogaa iska qof walbaa fahmi karaa iska fulu ana almucarifka midka wax macrifayna al weeye cinda alkhaliili xaala uu mucarifkaasu ahaaday ah, khaliil agtiisa walaamu waxaa meesha ku jira wa ana almucarifa midka wax macrifaynaa allaamu laamta weeye waxdahaa keligeed xaalo ay tahay cinda siiba wey xaalu mucarif ku ahaaday mucarifkaan soo qadarna ka xaalayna cinda siiba weyhi siiba weyhi agtiisa xaalu mucarifkaasu ahaaday wa naqala wuxuu soo raray ibnu cusfuurin alwala wa naqala wuxuu soo raray ibnu cusfuurin ibnu cusfuur alwala qowl ka horeeya oo ah ana almucarifa al cinda khaliil waxa wax macrifeeyaa waa alkhaliil agtiise can ibni kaysan ka soo ibnu kaysan uu ka soo raray wathani wa naqala waa soo raray ibnu cusuur athaniye qowlka labeeyo oo ah ana almucarifa allaamu waxdaha cinda siibaweyhi can baqiyati naxwiina naxwooleyda intooda kaleu ka soo raray sidaas waa sida shiiqu noogu akriyey culummada intaan aragnaa saasay u akri jireen maskaxdeeda waxaa ku jira war kale laakiin kitaab dhigaayana ma aanan arag shiikana kama soo naqli marka inay qalab tahay way u badan tahay waxay tahay hadalkan fiiriya waa naqala wuxuu soo raray hadalkaas aad u fiiriya hadalkii sax saha oo naqliga aha culummadan kasoo soo naqlin waa inii sheegay soo ma jeedin oo ah wa naqala wuu soo raray ibnu cusfuurin alwala alawala culummadu waxay u celiyaan ana almucarifa al cinda khaliili in mucarifku al yahay khaliil agtiisa wuxuu ka soo raray ibnu casfuur can ibni kaysaan wathaniya wa naqala thaaniya ka labaad oo ah ana almucarifa allaamu waxdaa cinda siiba weyhi can baqiyati naxwiyiinu ka soo raray ah, saas uga soo raray dariiqaas waa dariiqii sheikh maskaxda waxaa iga jira horay talow aamuusan ah sidaas ahayn tacbiirku oo wuxuu yihi matniga markuu joogay siiba weeyihii iyo shiiqiisi isku qowl inay qabaanu sheegay oo al oo iswadataa ay tahay idaatu taxriif sharaxa markuu joogayna siiba weeyihii laam kaliyuhu qabaa huu yidhi marka shiiku ama ula jeedaa waa naqala ibnu cusfuur waa soo raray al alwala qowlka horeeya oo ah al adatu tacriif al al birumatiha dhammaanteed adaatu tacriifin cinda khaliil wasiibaweyh waa qowlka hore alaa adaatu tacriifa weyhi khaliila isla qaba ibnu kaysaan saas sheegay inay labadan sheekh iswaafaqsan yihiin inay labadooda iswaafaqsan yihiin oo adaatu taxriifku labadoodaba agtooda uu ka yahay al o inay iskhilaafsan yihiin athaanina warkan sharxa ula jeeda athani qowlkan labaad oo ah ana almucarifa al cinda alkhaliil walaamu waxdaha cinda siib wey oo ay labadooda ku iskhilaafsan yihiinna baqiyatu naxwiina sheegayaan waa qowlka mashhuurka oo ibn cusur wuxuu naxweydi kaloo ama ah, sheegay saasaa maskaxdayda ay ku jirta laakiin haddaanan sharaxna ka soo naqlin shiiqiina ka keenin waxba macna weyn mala warkaas ma la faham ya masaasaa leeda ha anigu masaasaa maskaxd si kas inta yeela xoogaa shuruuxdiina inta firfiriyey waa xoogaa anoo degdegayaan fiiriyey marka sajaaxigii maarka waxaan rabaa xaashiyatu yaasiinkii iyo sharxii faakihiga iyo kii aruusiga iyo waa u bambixi diideen saddexduba uma bambixin ma garanayo sababta ugu bambixi waaye marka aniga sidaasaan ii muuqanayda allahu aclam hmm, inuu qalad ya kolley wax un gala lehed hadduu saxya waaya ka soco waayahay wa naqalahu wa naqalahu qowlkan ah allaamu waxdahaa laantaa keligeed wax macrifayda qowlka ah bacdun gobolkoodu waxay ka soo naqliyeen can alakfash akfashaa qaba ay yidhaahdeen wa zacama ibnu maalikin ina maalik wuxuu ku andacooday inuu naqdinayaad moodaa xooga uu diidan yahay inuu diidan yahay ad ka muuqato wa zacama wuxuu ku andoxdo inkastoo zacama oo bimacnaa qaala ay jirto zacama bimacnaa qaala waa jirtaa weliba luqatulxijaaz ku jirta axaadiistana ku jirta bukhaariga ku taalla zacama oo bimacnaa qaala laakiin haalib maaha haalib maaha zacama waxaa loo isticmaalo waa maxay madiyat lkadib zacama aladiina kafaruu an lan yubcatuu fiiri gaal waxay ku andacood ha ilahay leey zamiyu ka cabira warkoodii soo ma jeedi wa naqalahu qowlkan labaad wuxuu ka soo raray bacdun gobolkood can alakfar wa zacama wuxuu ku antacooday ibnu maalikin annahu shaniye laa khilaafa wax khilaaf ah bayna siiba weyihi siiba weyihi iyo walkhaliil dhexdooda inuusan ahaanin inaysan iskhilaafsanayn saasuu sheegaysa ina maali ma iskhilaafsano yi fii ana almucarifa midka wax macrifayna al inuu yahay inaysan isku khilaafsanayn labadooda waa isku waafaqsan yihin mucarifku inuu yahay al wa qaala ina maalig wuxuu yidhi wa inamaa wax kale maahan alkhilaafu khilaaf khilaafku baynahumaa bayna khaliil wasiibaweyhi ahaaday kaa-inun khilaafkaasu fi lhamsati hamsadu ku sugnaaday hamsaday isku haystaan hamsaday isku haystaan khilaafku waa hamsada labada shir azaa'idatun ziyaada miya hiya hamsadu waxaan rabaa qof maanta farta taagta oo laqbadan sheego exraaba haye wiilaan rabaa farta taagta oo ama gabarna waa lamid gabdhahana waa ka jawaabi karaan haye fiiriya laqbadan azaa'idatun waxaan leeyahay marka hore azaa'idatun ziyaado miya hiya hamsadu waa laqbo laqbo kale waa ka baxa waxaan leeyahay ahiya hamsadii zaa'idatun ziyaada miya haycadda xakiim ko marka hore kabar muqadamaad akriday mutadiina muakaraad ka dhigtay markii dambena mutadiyaad hormariday kabarkeed muqaar ka dhigtay waa la gartay haye yaa khilaafay haye cabdullaahi isku mid wey waad waafaqsan tahay waa isku mid weeye macnaha waa un kasoo gaabina maahane asba siduu qabaa mogta mutadii qabar waxan laga dhigay he waa isku mid oo miyaad qabta adiga waxa weyan haddaan idhaahdo ahiya wuxuu kuleeyahay fiiri marka aad tiri azaa'idatun khabaraad hormariday hiya mubtada markaad hiya tirina mubtadaad hormariday waa isku mid weeyadaadan wey dee mhm. hadalkaad ka koob og he asna siduu qaba markasta hiy mubtadado qaba ya haya cadda xakim saas weeye hadalkaad soo koobtay oo soo khulaasay haye yaa khilaafi kara haye axmed fiiriya ziyaada miya hiya hamsadu waa mid ahiya hamsadi zaidatun midii ziyaada miya a ko waa lab ko waa marka marka zaa'idatuna mubtadaa oo isim faacila hiyana waa qabar haye ko eli hal mar hal mar tag si degan u sheeg azaa'idatun maxay zaa'idatun hamsadan waa iska hamsa istifhaami zaa'idatun maxay marka hore o oo isim faacilna ah ictimaadna haysta ko hiyadun kabarkeedii weeye faacilay u tahay sada masada alkhabari hmm. haye marka dambena oon idhahda ahiya saidatun jazaka khayr ninkaas sawaaf sidaas ah, wey sawaaf intaasay meesha ina adkeedna waan dareem intaas wey haddii azaa-idatan aan hormariyo waa isim faacil hiyada faacilkii u qaadan waa mubtade oo faacil qaaton qabarba qaadan marka maasha allah waaya wuxuu yidhi wa wax kale maahan alkhilaafu khilaafku kaa-in waxaa tira wa wax kale maahan alkhilaafu khilaafka khilaafkaasoo baynahumaa bayna alkhaliil wasiba weyhi ahaaday kaa'inun fi lhamsati hamsada dhexdeedu ahaaday azaa'idatun ziyaada miya hiya hamsadu am asliyatun mase waa mid asal loo nisbeeyey ahiya hamsadii zaa'idatun ziyaada miya ziyaada miyay ahaatay am asliyatun mase asliyay ahaatay wastadalla ina maalig wuxuu u daliishaday wastadalla wuxuu daliishaday huwa ina maalig calaa dalika calaa cadami alkhilaafi baynahumaa inaan khilaaf u dhexayn wuxuu u daliishaday wastadalla ina maalik wuxuu u daliishaday calaa dalika calaa cadami alkhilaafi baynahuma inaan khilaaf u dhaxayn labadooda bimawaadica meelo kitaabkiisa kitaabu si weyn la dhihi jiray uu dabagalay markaasuu soo raray nuquul ka soo raray wuxuu yidhi malmawd meeshan sida u cabiray bal ila fiir meeshan sida cabirayna arag se uma jeedin inuu saas ula jeedo mawaadiu soo raray wuxuu daliishaday bimawaadica mawduucyaal meelo mawaadicdaas owradaha uu ka soo arooriyey min kalaami si wey si wey kalaamkiisu ka soo arooriyey oo uu ka soo qaatay markaasuu yidhi meeshaan sidaan waa kan yidhi meeshaanna waa kan sidaan yidhi marka la laysku geeyo waxaa warkiisu ku cad yahay in adaatu tacriifku ay tahay al oo iswadata ousan laam keliya qabin saas wey wa talakasa waxaa soo qulaasoobay wa talakasa alkalaamu hadal waa soo qulaasoobay ana alkalaa anna fi lmas'alati dhe wa tarakasa alkalaamu hadalkii wuxuu ku soo anna ana fi lmas'alati oh, eh, ana qalad waa khulaasada saxdaa ah, ii qoran wa talkhiisu lkalaami hadalka khulaasadiisa wey wa talakas inu idinka idin dhigaa may aniga wuxuu idhigaa wa talkhiisu lkalaami taas oo la ii sheegay uu ii qoraanay ee eh, anaa qaladka carabkeyga iska akrisa wa talkhiisulkalaami hadalka khulaasadiisa anna fi lmas'alati mas'alada dhexdeeda halaatha madaahiba madhabyaal saddexa ku sugnaaday wa talkhiisulkalaami hadalka khulaasadiisa lasoo khulaasayntiisa hadalka lasoo khulaasayntiisa anna fi lmas'alati mas'alada oo adaatu tacriifka halaatha madaahiba madhabyaalo saddexa ku sugnaaday axaduhaa halaaadii midkeed ana almucarifa midka wax macrifayna al weeye waalalifu alifkana waa hamsada waalalifu alifkuna aslun waa asal waa madhabu khaliil athanii madhabka labeeya ana almucarifa midka wax macrifayna al weeye waalalifu alifkuna zaa'idatun ziyaado weeye waa madhabu siiba wey athaalith madhabka saddexeeya analmucarifa kan wax macrifaynaa allaamu laamta wey waxdaa keliged xalayta fiiri hadda marka sharxa hadda khulaasadiisii matnigiiyuu ku laabto khulaasadii sharxa muxuu ka dhigay si weyhi iyo waxa weeye khaliilidii isku qowl qabaa keliya laakiin hamsada isku haystaan taasna waa madhabkii ina waa ina maalig ina maalig siduu qabay wey athaalif madhabkaa saddexeeye analmucarifa midka wax macrifayna allaamu laamta wey waxdaa keligeed xaalay tahay madhabkii afraad u ka tegey madhab afraadaa jiro daciif laakiin ah oo ah madhabka afraad analmucarifa alhamzatu waa hamsada keligeed oo laamtaxaa loo keenay walaam zaa'idatun lilfarqi baynaha wa bayna hamsati listifhaami ha waxay qabaa waa mubarid abu cabaas almubarid madhabkiisii wuxuu qabaa waa hamsado keligeeda laamtana waxaa loo keenay litafriiqi bayna baynaha wa bayna hamsati listifhaam hamsatulistifhaam iyadaa lagu kala saara saasuu qabaa madhabkii afraaduu ka tegay marka wurshiiqu walixtijaaju xujaysi lihaadihi lmadaahibi madaahibta loo xujaysto oo madhab walba xujadiisa la keena lagana jawaabo wixii daciifa yastadcii wuxuu u yeeranaho dalbana ixtijaajku tadwiilan dheerayn dheerayntaasoo laa yaliiqu uusan u cunan min tadwiilan dheerayn dheerayntaasoo laa yaliiqu aan u cunan mayn huwa tadwiilku bi haada alimlaai yeerinta yarta hadda wax yaraan yeeraaya wiil waa dad ay qorata la rabo imla imlaaga waa markaad hadalka akrido qofkuna uu qoranayo kaatibku oo waxaa la ihahda amlaytu lkitaaba cala alkaatibi kitaabkan u yeeriyey kii qoranayay xaashiyada hoose waa kan idiin sheegay hmm. marka waa sidaas Mm-hmm. malaltu lkitaaba cala alkaatibi imlaalan alqaytuhu calayhi waa ku tuuray wa amlaytuhu imlaaan labada luqada waa ku timaada ah, labada luqaba waa ay ku timaadaa wey labada luqada waa ku timaada wa tanqasimu al waa qaybsantaa ashi almucarifatu o wax macrifaynayday ilaa halaaati aqsaamin qaybyaala saddex uqaybsantaa labay uqaybsantaahe mid kamiduhu laba u kala mid ka midu laba u kala qaadaye sidii mutamimadu ay u dhigayday sida ugu fiican saasay aheed sida ugu fiicaneed saasay aheyd waana sida muqniga uu ku maray ibnu hishaam fiiri xaashiyada sijaaciga haadaa kan mabniyu wuxuu ku dhisan yahay ana calaa ana calaa ana latii midda litacriifi lxaji u qisman inay tahay waqad dakara ibnu hishaam wuxuu ku sheegay fi lmuqni annaha halaaatu aqsaamin inay tahay wa nasuhu fiihi wa hiya wa jinsiyatun wa kullu min minhaa alaaatu aqsaam soo mutamimadii maaha waa sidii mutamimada waxa weya ahdiyo iyo jinsiya loo qaybina marka hore mid walbaan saddex uqaybsanay muqniga sidaas uu ku maray mutamimadan ku taala sida sawaabka oo taasan oo aad u cadaanta badan wa tanqasimu al waa qaybsantaa asha almucarifatu wax macrifayna ilaa alaaati aqsaamin qaybyaala saddex ay uqaybsantaa wadalika ay linqisaamu qaybsamidaas dhe wadalik masderka aqsaamta tanqasimu masderkeeda ku ishaar wadalika ayil inqisaamu qaybsamidda haabitun waa sugan yahi annahaa liannahaa ashi imaa litacriifi lcahdi ogaalka la macrifayntiisa inuu sugnaato shay la og yaho maxhuudaha la macrifayna wadalika inqisaamkii haabitun waa sugnaaday annahaa liannahaa liannahaa ashi imaa litacriifi alcahdi ogaal la macrifayntiisa inay usugnaato aw litacriifi ljinsi jinsiga la macrifayntiisa inay usugnaato aw lilistiqraaqi ama maasho inay usugnaato marka jinsiyadii laba ka dhig ah, jinsiyadii uu laba ka dhigay saddexayna noqeeba ah, saddexayna noqoto cahdiyaduna inay saddex noqoto lixdaas ay noqdaan sida caddaanta badan ba sidaas fa ama latii asha litacriifi alcahdi ogaalka la macrifayntiisa usugnaatay fatanqasimu fahiya dheh cashaasu tanqasimu waa qaybsamee qismayni ilaa qismayni u qaybsame nasculkhaafidaa lagu nasbiyey ee haddee tanqasimu anagii soo sheegnay waxay ku tacadidaa ilaa ee mafcuul toos uma qaadan karto mafcuul moo qaadan karto waa laazim ilaa jaar majruuray rabta ay ku tacadido inqasama inqasama waa infacale moogta marka mafcuul toos uma qaadan karo ee wuxuu rabaa jaar majruur uu ku tacadiyo oo mafcuulka ku gaaro faama latii ashar litacriifiilcahdi ogaalka la macrifayntiisa u sugnaatay fatanqasimu waa qaybsantaa hiya ashaasu qismayni ilaa qismayni laba qaybood ay u qaybsantaa meeshaa saddex ay ahayd mogta miduu ka tegey xuduurigiiyuu ka tegey xuduurigii siduu matniga uga teg uga tegey maxaa yeelay liana alcahda ogaalka imaa dikriyun sheegid mid loo nisbay inuu yahay shaygan ogaalka la ogaaday in lagu ogaado horaa loo soo sheegay saas in lagu ogaaday wa imaa dihniyun mid maskax loo nisbay inuu yahay oo shaygan waxaa lagu ogyahay aniga adigaaba isla naqaanba oo maskaxdu iiga jira ah, maskaxdu iiga jira fal awalu midka horeeya oo ogaalka sheegid lagu ogaaday ka qawlika hadalkaagoo kale weeye oo aad tidhahda ishtaraytu waxaan gatay farasan faras uma bictu waan iska gado wa iska wareejiyay ah farasa faraskii hadda faraskan waa la yaqaan xaa lagu yaqaan horaa loo sheegay dikriga Ah, horaa loo sheego tiri farasan soo gat marka sheegiddi horaa lagu gato sheegiddi waxaa la nakira nakiro macrifo kusoo laabatay waa caynulula ah, nakiro macrifo kusoo laabatay waa caynulula ah, caynulula wa waa caynulula nakiro macrifo kusoo laabatay marka hore iyadoo nakiraha la sheegay macrifay kusoo noqon oo dib loogu sheeg waa caynulula waa caynulula macrifo macrifo kusoo laabatana waa caynulula <laughs> laakiin nakiro nakiro kusoo laabatay waa kayru uula macrifo nakiro kusoo laabatayna waa kayru uula afartaas wey afartaasaad ba ka dhigayba qaacidi ah, nakiro macrifa kusoo laabatay waa cayn uula macrifo macrifa kusoo laabatay waa cayn uula nakira nakiro kusoo laabatay waa kayru uula macrifo nakiro kusoo laabatana waa kayru uula dhe afartaasaa laga dhiga qaala allahu ilah wuxuu yihi tacaala ilaa waa sareeyaahe mathalu nuurihi ilaahay nuurkiisa sifadiisa ilaahay nuurkiisa oo fii qalbi lmu'min ku sugan sifadiisa ka mishkaatin daaqad oo kale wey darishad ama daaqad we daaqadaasoo fiiha daaqada dhexdeeda misbaaxun liifad ay ku sugan tahay ah, misbaaxun ah, liifad fayruusta marada yartaa oo dhexda uga jirta ah, taas weeyaan misbaax ya waxbaan ka booday ha waxbaan ka booday sax falawalu mid ka horeeya oo cahdigii dikriga ahaa ka qawlika inaad tidhaahdoo kale weeye ishtaraytu farasan farasan garta uma bictu waan iska sii gaday waa iska wareejiyey alfarasa faraskii aan soo gatay ey bictu waan gaday alfarasa faraskii faraskii almadkuura ee lasoo sheegay walow qulta haddaad dhihi lahayd uma bictu farasan farasan dib iskaga gaday lakaana wuxuu noqon lahaa haylalfarasi faraskii qayrkiis faraskii ala weli horreeyey hadaad dhihi lahayd ishtaraytu farasan waa nakiro soo maaha farasan soo gad uma bictu farasan farasna suuqan geeyey waa nakiro nakiro kusoo labatay soo maahan hayr aluula ay noqon lahay waxay noqon lahayd farasan soo gatay kuwa hor kuwa kaleena oon haystana midaan iska gado saasuu noqon lahaa hayr aluula uu noqon laha nakiro nakiro kusoo laabay nakira nakira kusoo laabtay macrifo nakira kusoo laabatana waa khayru ula oo haddaad tidhaahdo ishtaraytul farasa faraskii aan isla ogeyna suuqa taagna maal dhaweed aan soo gato uma bictu faras kadibna farasan suuqa iska geey farasan nakiraad ka dhig macrifa heed nakiray ku timi soo maaha waa khayru ula waa mid kale faraskan waa faras kale faraskan waa faras lakaana hayra farasi alaweli qaala allahu ilah wuxuu yidhi tacaala ila waa sarreeya mathalu nuurihi allah nuurkiisa sifadiisa oo fii qalbi lmuumin ku sugan iimaanka ka mishkaatin daaqad oo kale weeye daaqadoo fiiha dhexdeeda misbaaxun lifad ay ku suganta faynuus aa taala liifada ku dhex jirta misbaaxu waa faynuuska waxaana loola jeedaa faynuusta meeshay ka iftiime waa liifadda mara yara mogta faynuusta ku dhex jirta oo shidaalkana hoos ka kacadayda korna kaolxayda ha kaasa hadda loo jeeda faynuus almisbaaxu dhe fayrusti almisbaax hadda waa la yaqaana maxaa lagu ogaada horaa loo soo sheegay dikrigaa lagu ogaada fii zujaajatin dhalo ayay ku suganta ama qaruurad qaruuraday ku dhex jirtaa ama dhalay ku dhex jirtaa qaruurad oo soomaaliga hore dhalan oo soomaaligan cusub azujaajatu dhe marka dhaladii dhaladii hadda azujaajatudan waa la yaqaana zujaajada dhaladan waa la yaqaana maxaa lagu bartay horaa loo sheegay kaanahaa waaba ayadoo kawkaban xidig ah xidigaasoo duriyun jawhar loo nisbeeyey xidig oo jawharahad moodaa siday u iftiimayd u walawalq leeda marka maxalushaahidku waxa weyaan almisbaaxu iyo azujaajatu labadaba waa maxmuudo waa la yaqaan waxaan lagu yaqaana hore loo soo sheegay wa thani midka labeeyo dihniga ka qawlika waa hadalkaagoo kaleo tidhaahdo jaa alqaadi qaadigiyaa yimid inaad tidhaahdo qaadigiyaa yimid goormaad leedahay alqaadi marka fiir ala ku jirta ashaan waa cahdiya waana dihni goormaad leedahay idaa waqtigiiyaad leedahay kaana uu ahaado baynaka adiga iyo wa bayna mukhaadabika qofka aad la hadlaydo cahdun ogaal fii qaadin aad isla ogeydeen qaadigoo khaasin gaar qaadi gaarah had isla ogeydeen qaadi gaarah aad isla ogeydeen aada isla ogeydeen markaa saasaad leedahay markaas oo kale marka muxuu ka tegay cahdigii oo xuduuriga ahaa alyawma oo kale xaashiyada fiiri nakiro macrifo kusoo laabatay waa caynulula muxuu yidhi lakaana haddaad dhihi laheed uma bictu farasan lakaana wuxuu noqon lahaa hayr alawali haadaa kan ishaaratun ishaarad weeye lilqaacidati qaacidadiyaa la ishaara qaacidadii almashhuurati ee la caan bixiyey qaacidadoo fii daalika takaarka soo celinta ku sugnaatay wa nadamahaa qaacidadaas waxaa ku gabiyo tixay aljalaal suyuudiyu jalaaludiin suyuudi fii alfiyatihi cuquud ljumaan la yidhahdo biqowli uu yidhi uma min alqawaacidi qawaaciddi waxaa ka mid a qawaacidda almushtahirati ee caanbaxday idaa atad nakiratun nakir hadday timaado mukararatan idaa atad hadday timaado nakiratun nakiro nakiradaasoo mukararatun la soo celceliyey nakira lasoo celiyey taqaayara waa kala dumanaya nakiraa la sheegay dana nakaranimay kusoo laabatay ishtaraytu farasan uma bictu farasan idaa atad hadday timaado nakiratun nakiro nakiradaasoo mukararatun la soo celceliyey taqayaraa waa kala duunaanayaan nakirada dambe iyo midda hore wa in yucaraf haani midka labeeya haddii la macrifeeyo oo nakira lasoo sheegay markaasay macrifo kusoo laabatay tawaafaqa waa iswaafaqayan isku mid ay noqonayan waa xaashiyada sajaa'iga isku mid ay noqonayan ishtaraytu farasan uma bictu farasa kada kadalmucarafaani laba macrifana saasoo kale weeye waa cayn lula macrifa lasoo sheegay ishtaraytu lfarasa uma bictu lfarasa isku mid ay noqonayan kadalmucarafaani shaahiduhu marka meeshaan kuu ka tegey hal masalo ka tegay ti afraad idaa takararat ilmacrifatu ilaa nakira macrifa lasoo sheegay kaas nakira kusoo laabata fa hiya hayrulula hayrululay noqon markaas afar wey laba iyo laba wey inay saas kugu kala xidhan shaahidu daliilkiisu aladii kii weeye xadiidkii raweyna aan warinay musnadan xaawiya lan yaqliba lyusrayni laba fudayd ka adkaamaa cusrun culays abadan weligiis lan yaqliba ka adkaamaa alyusrayni labadii fudayd cusrun culays abadan weligiis ka qaalib noqoma aayadda akri marka ina maca alcusri yusran hahe fa ina maca alcusri horeyday fa ina maca alcusri yusran a ahaaday ina maca alcusri yusran ahaaday haye waa inaan fiiri inaan dhalaalino fa ina maca alcusri alcusri soo maha oo al kuma jirto yusrana nakira ma yihi hadda waxaan haynaa waxa wayan cusri oo macrifaad iyo yusri oo nakira soo maha ina macal cusri haye culaysla jirkiisa yusran ahaaday haddana maxaan haynaa cusrigii oo macrifo ah iyo yusrigii oo nakira soo maahan marka labada cusri waa isku mid soo maha waa hal culays marka laba culays maaha haye labada yusrina waa kala duwan yihiin haye mirka kaasuu kuu sheegaya lan yaqlibal yusrayni cusrun abada ha laba fudayd laba fudayd hal culays ka adkaama ha culaysaa hadda kugu dhacay adiga fiiri culaysaa kugu dhacay waa in fudaydna ka horreeyey fudaydna ka dabamari doono saas rajee marka aayadda waxaa ilaahay ku ballan qaadaa culays kastoo jira fudayda uu ka horreeyey midna waa ka dambayna midna waa ka dambayna faina maca alcusri yusran ina maca alcusri yusran marka waa hal culays wa iyo laba fuday meesha laga dhalaanay waa halkaas de midaan maqxawo oqoon saas mau dhalaali karaa eber wadaadadii hore xaaraan weeye tafsir inuu akrisa qofkaan naxwo oqoon marka saas horta looma tasriixi karo oo ma fudude bogta qofkaan wacdiya caam ahaan iskaga dhegaysaa waxna waa un laakiin xaqiiqo waxaa ah inuusan macno dhaba ka fahmayn oo macna macnihiisa dhabta inuusan wada fahmayn laakin ku qadi maaha ha geel jirku hadduu soo lexdo tafsiir afarisa wax weynu ka faa'iida macaani badanu ka faa'iida laakiin culummo in badan waxay yidhahdaan kan akraaya asagu waajib caynihi ku sababtoo ah ilahi in lagu beer abuurta ma banaan waajib waxaa qur-aanka macna uu sheegay inaad ka sheegto haddaad akraydo oo wax un ka mid a ah haddaad ma wada sheegi kartid adiga laakiin intaad sheegayda waa inay qur-aanka macnihiisii noqota ee wax kale haddaad sheegto o hadalka allahna akhlaaq eber ma banaanana ah, ma banaana marka kan akraaya fardulcayn ku yahay yara naxwad laakiin midka dhegaysaaya eh, waa farducayn ku yahay lama dhihi karo laakiin isna un wax badan waa ka qarsanaana macnaha midaaba yidhi markaad naxwada wuxuu yidhi markay wadaadku uu uu galo u yidhaa meeshaan waa faacil markaasaan ka haraa u yidhi tafsiirka waa iska nastaa u yidhi intuu ka soo baxay baabkaas Ah. <laughs> markuu ku soo laabto laqbada bilaabo markaasaa la qabsadaa ui intaan dhexo uu naxwo iyo sheegaayo iyo waxaa iyo usuul iyo intaas dhan waaba ka maqan qadka dhanba lamaba socdo tafsiirka la aqraayo marka wu i war tafsiirka markaad akraydaan ka daaye naxwadan aad ku dhex sheegaydaan miskiin hmm, miskiin daan naxwada laga dhex sheegin xaa laga fahma xaa laga fahma in yaraa laga fahmaa macnihii yara laga fahma lakin ka un qadima kan fadhiya alxamdulilah quraanka aanka ilaha fududeey ilaha macno badan u iska faa-ida laakin macnihiis mooda faa-idi karo waayahay halkaas waxaan uga soo gudubnay ashi oo litacriifi alcahdi usugnaatay aan halkaas uga gudubnay wallahu subxaana wa tacala aclam wsala allahu wslam wbaarik ala nabiyina